bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii sagaashan iyo sideedu wuxuu ka mid yahay cashiradii noo sooday ku saabsanaa minhaaju lmuslim qeybtii afraad ee kitaabkaynu ku jirnay qismulmucaamalaad waxaa ugu horeeyey baabuuljihaad waxaynu maraynay almaaddatu alcaashira fii qismati waalfayi waalkharaaji waaljizyati waalnafli marka xoolahan la sheegay alkhanaa'im waa wixii markii lala dagaalamo gaalada qubu iyo raganimo lagaga helo haniimaa la yihi fena na waxaa weeye maal gaalada ka yimid asaan dagaal ku imanin asaan dagaal ku imanin kharaaj waxa weeye kharaj la saaray beerta iyo dhulka oo ay markii ay gutaan oo beerta ay tacabkii ah ay dhiibaan jizyada waa canshuur waxa u eg oo kale waataynu soo marnay annaflu waa ninka imaamkaa ah, ciidamada qofkii dadaal iyo dadnimo muujiya waxyaalo u garto uu siiyo marka xoolaha shanta qaybooda sidii loo qaybin lahaa ayay maadadan ku saabsan tahay almaadatu lcalii tobnaad fii qismati alghanaa'im gebagabada gaalada laga gebagabeeyey qaybteeda gudaheedii bay umaado tahay walfayi maalkii ka soo noqday gaalada maalka qaybintiisa ayay umaado tahay waalkharaaji kharajkii dhulka la saaray ayay umaado tahay waaljizya xoolihii gobonnimada ee gaalada korkooda lagu qadaray muslinkay u gudanayeen qaybtiisii ayuu umaado yahay nafli dheeraadkii uu imaamka siinayey qofka ciidamada kamida ee dadaal dheera muujiyo macdadatan shantaa hore sidii loo qaybin lahaa bay ku saabsantahy alif waxaa ugu horeeya qismatu lkhanaa-im hoolihii gaalada laga helay sidii loo qeybin lahaa alkhaniima iyadiibuu marka hore ku tilmaamay haniima waxaa la yihaha hiyo almaalu xoolowe aladii maalka yumlaku lahaanto fii daari lxarbi gaalada dalkeeda lagu hanto oo inta la dagaalamo muslim iyo gaalo loo dagaalamo kolkaa kadib gaaladii laga adkaado xolihii gacanta lagu dhigo alkhaniimatu haniima waxaa la yihaa hiya almaalu xoolo wey aladii maalka yumlaku lahanto fii daari ilxarbi gaalada guryaheeda gudaheeda xoolihii lagu hanto wa xukmuhu xukmu xukmulkhaniima qaniimada xukunkeeda waxa wey an yukhamasa in la shan madaxeeyo xoolaha sidaa lagu helay shan qaybood oo islaeg baa laga dhigaya fayaakudu limaamu ninka imaamkaee muslimka hogaaminaya wuxuu qaadanayaa khumusahu shan meel meesheed buu qaadanayaa fayatasaraf kolkaa shantaas meel meel uu qaato wuxuu ugu dhaqmayaa khumuskii fiihi fi lkhumus bilmaslaxati lilmuslimiin sida muslimiinta udana ayaa khumuskaa lagu maamulaya almasaalix alcaama lilmuslimiin ayaa lagu magacaabayaa saasaa lagu maamulaya ama arbacatu akhmaas afarta meeleedee hartay dadkii dagaalka galay ee gaalada la dagaalamay ee xoolahan gacanta ku dhigay dadkaasaa loo qaybinayaa iyaga sida loogu qaybinayaana waa imanaysa ninka faras wata saddex qaybood baa la siinayaa ninkan waxwadanina hal qayb baa la siinayaa maxaa jira farasku laba nin buu u dhigmaa xagga haybada iyo siduu wax u eryanayo iyo siduu wax u badbaadinayo iyo haddii fardaha la daribo oo la tababaro iyaga naftoodaba milatara kolkay cadowga ka daba yimaadaan labada jeen intay ku dhuftaan bay kala dilaacinayan kolka faraska hadduu mudarab yahay haybo gaarana waa leey looma adkaysan karo wixii baxsaduu soo celinaya wixii la eryaduu badbaadinaya idan farasku laba nin buu la qeyb yahay iyo ninkii oo qeyba iyo kii keligii socday oo hal qayba wa xukmuhu maalkaa gaalada laga helay xukunkiisii waxaa weye an yukhamasa in la shanmeeleeyo wey fayaakudu limaa ninka madaxdaha wuxuu qaadanayaa khumusahu khumuskiisii buu qaadanayaa shan meel meeshood weeye khumusku fayatasaraf waa maamulayaa fiihi khumuska bilmaslaxati sida u dan uu ku maamulaya lilmuslimiin muslimiinta u dana wayaqsimu larbaca afartii waa qeybinaya alakhmaas afartii meeleed ee artuu qaybinaya albaaqiyati artay calaa afraadi iljeyshi ciidanka fardiyaalkiisa korkooduu ku qaybinaya alladiina ciidanka xadaru lmucaraka goobta yimid wixii goobta yimid ilaa marka goobta la yimaado waa laysqaybinaya dad dagaalkaa lagu aadinaya dadna talada iyo jiibdhigaa lagu aadinaya dadna howlaha kalea lagu aadinaya kolka wixii goobta yimid oo dhan waa ka qeyb qaadanaya wayuqsamu larbaca afar waa la qeybiya alakhmaas ee khumuusyaalka ahy albaaqiyatu hartay alaafiyati iljeyshi ciidanka fardiyaalkiisii korkoodii baa lagu qeybinaya alladiina ciidanka xadaruu lmaaraka fikriyada ka qeyb galay waxaa siman man qaatala qofkii dagaalamay aw lam yuqaatil amaama dagaalamin daliilkeedii waxaa wey biqowli cumara sid cumar qowlkiisii baa u daliila radia allaahu eeba weynaha raalli noqdo canhu cumar xaggiisa wuu yihi alkhaniima gabagabadii gaalada laga helay liman dad dadbaale shahiida alwaqca goobta xadirigu goobta lagu dagaalamayo intii xadirtay ayaa khaniimada loo qeybinaya alkhaniima gabagabadii liman dad bay gabagabada u sugnaatay shahiida xaadiray alwaqca fikriyado sidii loogu qaybin arag fa yucdaa waxaa la siin alfaaris ninka faras wata waxaa la siinayaa halaathata asumin saddex qaybood baa la siinayaa oo faraskii baa laba nin xisaaban isagiina waa halnina waraajil waraajin ninka lugteen faras wadan sahman waaxidan hal qaybaa la siinaya qaala tacaala eba wuxuu yihi waaclamuu ayuha lmuslimuun intiina muslimiinta ah waxaad ogaataan annamaa maalka aada khanimtum gabagabaysataano min shayin wax kastaa fa ana lilah eba weyna wuxuu leeyahay khumusahu xoolaha oo shan meel laga dhigay la shan meeleeyey meeshaas baa eebaleeyahay meeshii baa markaasa loosii qaybinaya welirasuul rasuulkaa leh welidilqurba qaraabadii rasuulkaale walyataama agoontii muslimiintaa leh waalmasaakiin dadkii saboolka ahaa ee danleyda ahaabaale leh wabni sabiil socotadiibaa baale waxaa intaa loo qeybiyey khumuskii wey waa masaalixu lmuslimiin afartii shan meeloodee hartayna lilkhaaniyiin dadkii dagaalka galaale kolka khumuskii baa shan laga sii dhigay kolkaa qeybta eebba loo sheegay waa tashriif ee waa hum shanta soo hartay haddii kale qeybta eebba loo sheegay masaajiddaa lagu maamulaya qeybta rasuulka loo sheegayna iyaduna waa sidoo kale masaalixu lmuslimiin qaraabadii rasuulka iyo agoonta iyo masaakiinta iyo socotada waxaa sidaa loo sii qeybiyey khumuskii wey waclamuu ogaada annamaa maalka aada khanimtum gabagabaysataan oo min shayin wax kastaa macnaa ha yaraada ha badnaado noocu doona ha noqdo fa ana lilaahi weyne wuxuu leeyahay khumusahu isagoo la shalmeeleeyey meel buu leeyahay welirasuuli baale wisla meeshii walidulqurba xigtadii rasuulka ale walyataama agoontii abayaalka dhinteen baale walmasaakiin dadkii danlayda ahaa ee saboolka ahaayeen hanti lahayn baale wabni sabiil soxotadii baale in kuntum hadaatiin aamantum haddaad kuwa rumeeyay tihiin bilaahi eebba weyne wamaa wixii haddaad rumayseen anzalnaa aan dejinnay calaa cabdina rasuulka korkiisa aan ku dejinay yowma alfurqaan furqaan maalinteeda kala baxa maalintiisii oo ama qur-aana ama malaa ama nasriga yowma alfurqaan yowma albadri yowma badrin maalinkii meeshaa lagu dagaalama yowma alfurqaan la yihaa xaq iyo baatil baa kala baxay saddex boqol iyo saddex iyo toban baa kun jebisay idan xaqii iyo baatilkii baa kala baxay ka hor sida tan guusha iyo looma helin in kuntum adaatiin aamantum kuwa rumeeyey bilah rabbiga gar lagu caabudo iyo wamaa wixii an ansalnaa anaga ee bacdadina calaa cabdina addoonka addoonkanaga maxameda korkiisa aan ku dejinay yowma alfurqaan kala baxa maalintiisii tambi waxaa laysku baraarujinaya yushaariku ljeyshu ciidankii waxaa la wadaaga saraayaahu ilaalooyinkiisa filkhaniimati gabagabada oo ciidankii waa ciidan weyn oo guuraayo culus ilaalooyin baa la diraya ilaalooyinkii waxaa laleeyahay idinku meel hebelaada idinkuna meel hebelaada idinkuna meel hebelaada ilaalooyinkan la kala diray ciidanka weyn wixii gabagabeedsano waa ka qeyb galayaan oo meeshii baad xisaaban yihiin yushaariku ljaysu ciidankii weynaa waa la wadaaga sarayaahu ilaalooyinka ciidanka uu dirsaday fi lkhaniima gebagabadii buu la wadaagayaa waidaa arsala alimaamu ninka baanduulaha ah hadduu diro sariyatan ilaalo min aljeyshi ciidanka kamida oo fakhanimad ay ilaaladii shay-an wax u neesho fa wuxuu yahay yuqsam in wixii la qaybinayo calaa saa'iri afraadi iljeyshi ciidamada dadkooda idaylkood baa lagu dul qaybinayaa walaa takhtasu lama garaata bihi wixii yeeshay asariyatu ilaaladi waxdaha oo ilaalaa la diray ciidamadiina meel bay joogaan waxaa layihi wax soo fiirfiiriy iyagoo wargoob ku maqan wax il ilaalinay meelaha gaaladu ay ka saalan tahay iyo meesha laga geli karo iyagoo wargoob ku maqan bay xoogaa gaalaha ay ka tabaroon yihiin heleen kuwii bay ka jaabajaabaysteeno intay laayeen waxay wateenna ka qaateen keligiin baa helay lama le ciidankii weyna ay ka ambabaxeen baa la wadaagayo sida iyaguba hadduu ciidanka u helo ayuu la wadaagaya waidaa arsala alimaamu hogaamiyihii haddii uu diro sariyatan ilaalo min aljeyshi ciidamada hadduu ka diro fafanimad ay ilaaladii wax gabagabaysato shay-an wax maala fa inahu arrinkan waxa wey yuqsamu waxay ilaalada heshay in la qaybinayo calaa saa'iri afraadi iljeyshi ciidanka dhammaantii korkooda lagu qaybinaya walaa takhtasu lama gaar ahaato bihi maalkii la helay asariyatu ilaaladii waxdaha keligeedu intaa waa khaniimadii fayhiiba haray fay u caniri waa maal laga helay gaaladii lagu soo helay dagaal la-aan ba alfayu wey alfayu huwa fee waxaa la yihaa maa tarakahu lkufaaru gaalada wixii ay ka tageen iyo waalmuxaaribuun kuwii muslimka la dagaalamayey ayaa qaxo maal ka tegay iyadoon dagaalkiiba laysugu iman min amwaalin xoolaa ah, oo wahareebu ay ka carareen calayhi maalka kaasaafe la yida qabla an yudaahamuu intaanan la weerarin wayuqaatalu aan lala dagaalamin kaasaa fe la yida marka hore fee buu ku tilmaamaya markaad ogaatidna xukunkiisii baa lagu sheegaya alfay min faaya fi-u hoosgalabeedkaa fe la yidaa hoosgalabeedka yaa fe la yidaa qur-aanka maa afaa allahu calaa rasuulihi wamaa afaa allahu calaa rasuulihi saasuu eebba ugu dhawaaqay macnaha laga wadaa waxa weeye waxaan adduunye la yihaa intii eebba rumaysay raacdaa iskale gaalada waxaa gacantooda ku jirana waxay ku haystaan gacan dhaaf iyo tuuganimo iyo ragga qaatay laayi kolkii iyagii la jebiyo maalkii muslimka uu ku soo noqdo maad i maqnaydoo xeraday kusoo noqday saasaa feel laga wadaa wasadaqa allaahu fii qowlihi qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min arisqi qul hiya liladiina aamanu marka adduunyada idaydkeed joornaata xisaabanta waa ujratulcamal adduunyadao dhan hadday adduunyadii ujratulcamal tahay wixii rabbi rumeeye caabuda ayaa mudan waxaan rabbi caabudayn rumaysnayn ma mudna waxay haystaanna gacandhaafay ku haysa goortay helaan rag iyaga ka roon oo inta jixaad lagu qaado lala dagaalamo la jebiyo dadka iyo dalka gacantii xalaasha ahay ee xaqa ahayd buu ku soo noqday awalna baadi maqanbay ahayd kolka adduunya dhan baaba ah ujratulcamal ilaah wuxuu abuuray bani aadamka inay caabudaan wixii caabuda ayaa adduunyada loogu talagalay inuu ku raacayso waxaan caabudin xaqu male alfayu huwa maa tarakahu lkufaaru gaaladii waxay ka tageen iyo walmuxaaribu kuwii dagaalamayey min amwaalin xoolayaala oo waharabu ay ka carareen calayhi korkiisay ka carareen qabla an yudaahamuu intaan weerarkii lagu qaadin oo wayuqaatalu lala dagaalamin kaasaa feel la yihi raxamuka wa xukmu lfariid ree xukunkiisii waxa wey ana alimaama ninka muslimka hogaaminaya maa yatasarafu maamulaya fiihi fi lfaydi maalkay gaaladu ka carartay ninkaasaa maamulaya wuxuuna ku maamulayaa bilmaslaxati dan alkhaasati gaar ahaaneed iyo walcaama guud ahaaneed lilmuslimiin muslimiinta udana kalkhumusi min alghanaa'i gabagabada khumuskeedii buu lamid yahay isla masaalixu lmuslimiin baa lagu qaban jiray wa xukmuhu xukmu lfay-i maalkaa gaalada ka soo noday xukunkiisa waxaa weeye ana alimaama ninka imaamkaa ayaa yatasarafu maamulaya fiihi fi lfay bilmaslaxati dan alkhaasati gaar ahaaneed iyo walcaama dantii guud ahaaneed lilmuslimiin muslimiintana u danahay kalkhumusi khumuskii lamid yahay min alkhanaa'imi haniimada ka mid aha qaala allahu tacaala eebba wuxuu yihi wamaa afaa allahu eebba wixii uu soo naqo calaa rasuulihi rasuulka korkiisa uu ku soo naqo min ahli lqura uu gaaladii ka soo naqo falilaahi walirasuuli walidi lqurba khums buu ku falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama waalmasaakiini wabni sabiil kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai minkum falilaahi khumusahu naska sidaa ma khumuskuma jiro khumuska ayadii horuu ku jira waaclamuu ana maa qanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu fii suurati alanfalu ayadan fii suurati alxashri kolka falilaahi khumusahu maya islaam ah ku ragta wamaa afaa allaahu wixii eebba uu soo naqay calaa rasuulihi rasuulka korkiisa uu ku soo naqay min ahlilqura yahuud baa madiina ag degnay kuwii baa laga helay falilaahi eebba weynaale walirasuuli baale walidilqurba qaraabadii rasuulkaale walyataama agoontii baale walmasaakiin dadkii danayda ahayee liitay baale wabni sabiil socotadii kay laa yakuun si uusan maalka u ahaanin duulatan mid wareega bayna alagniyaai tanaadiyaal dhexdood ku wareego minkum idinka idinka mida oo maalka inuu dadka tujaartaa ku wareegaysta maya kay laa yakuuna inuusan maalkii ahaanin baa dadka loo siinaya agoontii iyo masaakiintii iyo socotadii kay laa yakuuna almaalu maalkii inuusan noqon dowlatan mid wareega duulatan mid wareegeysa bayna alakniya tanadiya dhexdooda minkum idinka idinka midow ee dadkaa jilicsan ee muslimiinta kamidana waa in maalkii wax ka gaaro oosan maalkii noqonin mid un ku kooban maalqabeenka keliya hanii madiina waa ka baxsa jimaal kharaaju kharaajka isagu waasaynu u sheegnay dhulkii laga qabsaday gaalada xooga lagu qabsaday baa dariiba la korsaaraya laleeyahay gaalo dhulkii gacantiina ku jiro idinkaa tabcaya intaana waana siinaysaan jim alkharaaju ujeedii dhulka laga qaaday wey alkharaaju huwa maa yudrabu wixii lagu qadaraa kharaaj la yihaa cala alardi cala alaraadi dhulkii gaalada laga qabsaday lagu qadaray allatii araadi ixtalaha almuslimuuna ay muslimiintu qabsadeen cuwatan xoog ku qabsadeen faina alimaama ninka muslimiinta oo madaxdaa baa mukhayaru la doorgeliyey cinda ixtilaalihi dhulkaa markuu qabsado ardan dhul bilquwati u ku qabsado wuxuu imaamku u khiyaar leeyahay bayna an yaqsimaha inuu qaybiyo bayna almuqaatiliin dadkii dagaalamee dhulkan furay iyagii inuu u qaybiyo ow yuuqifaha ama inuu waqfo cala almuslimiin wa beyna an yuwaqifaha iyaduna waa qaldamad baciya bayna almuqaatiliin oo waa maase yuuqifuhaa waa joojinaya cala almuslimiin waqaf muslimiinta leedahay baa laga dhigaya waa yugrab kolkaasaa la qadaraya calaa man dad korkood ay hiya ardadu taxta yadihi gacantooda ku sugan tahay min muslimin hadday muslimiin yihiin wadimiyin gaalo ballan la siiya hadday yihiin kharaajan ujraa lagu qadarayaa sanaawiyan ay sanadkii marbixiyaan mustamiran joogtaa yunfiqu waa bixinaya bacya jibaayatihi xoolaha markii la uruuriya kadib ayaa ninka muslimiinta u sareeya fii saalixi lmuslimiin muslimiinta danahooda ayuu ku bixinayaa alcaami guud ahaanadu alkharaaju huwa maa yudrabu maa la qadaray wey untan qaharay ku qabsadeen fa ina alimaama ninka imaamkaa maa mukhayar la doorgelinaya mukhayir isagaa kala dooranaya cinda ictilaalihi markuu qabsado agteeda caaridan uu dhul qabsado bilquwati xoog ku qabsado wuxuu kala dooranayaa bayna an yaqsimaha inuu qaybiyo dhulkii xoggan lagu qabsaday bayna almuqaatiliin dadkii dagaalamay inuu u qaybiyo wa bayna an yuwaqifa inuu joojiyo swaqfo cala almuslimi muslimiinta korkeeda uu ku waqfo oo wayadrib uu yeelo calaa man ruux korkii iyo ardadii ay taxta yadihi gacantiisa hoosteeda ku sugan tahay min muslimiina wadimiyiina kharaajan inuu ku qadaro sanawiyan sanadkii mar la bixiyo mustamiran oo joogtaa ah, oo yunfiqu ka gadaal bixiya imaamka bacda jibaayatihi jibaayati alkharaaji kharaajkii haddii la ururiyo la kusa ka gadaal ayaa fii saalixi lmuslimiin muslimiinta danaheeda lagu bixinaya alcaam guud ahaaneed jideedkii masaajidkii iskooladii kisbataladii ceelashii danta guud ahaaneed baa lagu bixinayaa kamaa facala cumaru cumarba siduu yeelay radia allaahu canhu ilaa cumar xaggii raalliha ka noqde fiimaa fataxahu wixii cumar u furay taasuu ku maamulay min ardi shaam shaam dalkeeda ah iyo walciraaq wamasar warkaana fii saxiix xadiista saxiixa ayuu ku yaalay tambi waxaa la isku baraarujinaya low saalaxa alimaamu haddii imaamku la heshiiyo alcaduwa gaaladii lala dagaalamayey calaa kharaajin ujro korkeed hadduu kula heshiiyo mucayanin la cayinay min ardihim dhulkooda ka mida sidaasaa lagu heshiiyey huma ka gadaal aslama waxaa islaamay ahlu tilka alardi dhulkaa dadkii lahaabaa islaamay awalse heshiis baa lala galay heshiiskii kadib ay islaameen kolkaa fa ina alkharaaja ujradii laga qaadayey yasqutu waa dhacayaa ujradii canhum xaggoodu ka dhacayaa limujaradi islaamihim islaamka haddayba galeen wixii waa dhacaya bikhilaafi maa low futixa haddii la furtay khilaafsan cunwatan qahar iyo xoog markii hore lagu furtay fa inahu arrinkan wuxuu yahay wain aslama ahluhu dhulkaa xoogga lagu furtay dadkiisii haba islaamo fiima bacdu gadaal dambe yastamiru wuxuu ahaanaya madruuban mid la qadaray calaa tilka alardi waa laga qaaday marka waa masale muhiima haddii gaaladii lala heshiiyo oo iyagoon laga adkaanin heshiis la yeesho markii la heshiiyey kadibna ay islaamaan jizye laga qaadi maayo waa loo dhaafayaa dhulkooda laakiin iyagoo qasab iyo qahar lagu qabtay oo laga raayay ayay kadib islaameen kolka iyagoo islaamay kadib ujradii waa ku sughanaysa waa laga qaadaya tambiihun waa baraarujin low saalaxa alimaamu imaamka hadduu la heshiiyo alcaduwa colalkii hadduu la heshiiyo calaa kharaajin ujro kolkeed kula heshiiyo muxayanin la cayinay oo min dhulkooda ka uma ka gada aslama uu islaamka galo ahlu tilka alardi dhulkaas dadkii degnaa islaamka ay galaan fa ina alkharaaja ujradii korkooda la yeelay yasqutu waa dhacaya canhum xaggooda wuxuuna ku dhacaya limujaradi islaamihim islaamnimada ay galeen keligeed ayaa jisyadii ridaysa bikhilaafi maa low futixa dhulkooda haddii la furay khilaafsan cunwatan xoog fa inahu arrinka wuxuu yahay wain aslama walow aslama haba islaamo ahluhu dhulka xoogga lagu furay dadkiisii fiima bacdu gadaal damba haba ka islaameene yastamiru jisyadii waa daa'imaysa kharaajkii yastamiru kharaajkii waa daa'imaya madruuban isagoo la qadaray alaatkaana kharaajkii daal jizyadiiyo sidii loo maamulaayo aljizyatu jizye waxaa la yihaha fariibatun maal la qadaray maaliyatun loo nisbeeyo tuukhadu la qaado min ahli dima gaaladii ammaanka iyo iqaamada la siiyey ee inala noolay baa laga qaadayaa ilaa iyagii waa la ilaaliyaa nihaayata alxawli sanadka markuu dhammaado baa laga qaadayaa iyagii marka waa kala hantiroon yihiin waqadruha jizyada qadarkeedii waxa wey miman dad xaggii futixad bilaaduhu dalkoodii la furay cunwatan qaar arbacatu danaaniira afar diinaarooda habanow haddii dahab la waayana aw arbacuuna dirhaman afartan dirham wey fidatan qalina tuukhadu waa la qaadaya jizyadii min arijaali rag baa laga qaadaya albaaliqiin ee qaangaaray duuna aladfaar caruurta laga qaadi maayo wanisaa haweenka laga qaadi maayo watasqudu waa dhacdaa jizyadii can ilfaqiir kii caybta xaggii bay ka dhacdaa almucdin ee waxba waayey waalcaajiz kii daalayna waa ka dhacdaa can ilkasbi shaqada ka daalay min mariidin mid bukaa wa shaykhin waa yeela haramin gaboweyn alfidyatu dariibatun mid la qadaro maaliyatun loo nisbeeyo tuukhadu la qaado wey min ahli zima gaaladii ballanka lalalaha baa laga qaadayaa nihayata alxawli sanadka dhamaadkiisa waqadruha intay dhan tahayna mimantan xaggood waxaa wey futaxad bilaaduhum dalkoodii la furay cunwatan xoog arbacatu danaaniir afar diinaar wey dahabana aw arbacuuna dirhaman afartan dirham wey fidatan qaliila tuukhadu waa la qaadaya min arijaal raggaa laga qaadaya albaaligiin ee qaangaaray duuna aladfaali caruurta laga qaadi maayo wanisaai haweenka laga qaadi maayo watasqudu jizyadii waa dhacda can ilfaqiir faqiirkii xaggiisii bay ka dhacdaa almucdimi ee waxba waayey waalcaajizi kii daalee tabar beelayna waa ka dhacaysa can ilkasbi shaqadii ka daalay min mariidin mid jirana wa shaykhin duqa xarimin gaboobey ama ahlu sulxi dadkii dhulkooda aanan qahar iyo xoog lagu furan ee sulux lagu furtay ama ahlu sulxi heshiinta dadkeedii fa yukhad waa la qaadaya minhum xaggooda waxaa laga qaadaya maa qadarkii ay saalaxuu ku heshiis galeen alaigoodiisi kuwa waa la xukumo waa la qadaray afar dinaaroo dahaba ah, ama afartan dirhan baa la yihi ama kuwa lala heshiiyey ee heshiisnimo isdhiibay kuwaas wixii lagula heshiiye unbaa laga qaadaya ama ahlu sulxi heshiinta dadkeedii fa yuukhad waa la qaadaya minhum xaggooda ma baa laga qaadaya islaamidaa sababteed jizyadii ka dhici canhum xaggooday ka dhici kaafatan wadar ahaan oo wax kusoo haraayaa male jizyadii marka sida loo maamulo waa sidee wa xukmuljizya jizyada xukunkeedii waxa wey annahaa jizyadii tusraf waxaa loo iilaya fi lmasaalixi danti alcaamati gudahaley danta guud ahaaneeda muslimiinta ka dhacaysa ayaa lagu maamulaya xukmu ljizya jizye xukumkeedu waxaa wey annahaa jizyadii tusrafu in la ilaayo fi masaalixi dan gudaheed alcamati guud ahaaneedu walaslu waxa wasala fiiha jizyada qowluhu tacaala man wasala qaatilu aladiina laa yuuminuuna biاllah walaa biاlyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizya asalkeedii waka ayadi wahum saabiruun inay gacan ka bixiyaan xaggeed oo wakaalo iyo niyaabo laga yeeli maaye adiga gacmihiina ku dhiibaa laleey hortay dhiibayaan nafteediina hay xaqiran ku dhiibaa laleeyahay adinku hagoogana farada laalaadinayo murug muujinaya taaga ayadii baa sidaa tilmaantay waxaa lala dagaalamaya xataa yucdul jizya ilaa ay maalgobeed ka bixiyaan ciyadin gacan cageed wahum iyaga oo saakiruuna dulaysan dufku bacay walaas asal waxaa weeye fiica fi ljizya jizyada gudaheeda waa sala qowluhu eebba weyne hadalki tacaalaa korahaye uu yihi qaatilu ayuha almuuminuun dadkiina eebba rumeeyey la dagaalama aladiina gaalada an laa yu'minuun rumaysnayn bilaahi rabbiga gar lagu caabuda aan rumaysnayn walaa bilyowmi maalin aan rumaysnayn yowmkii alaakhiri dambeeyey arkaanta iimaanka lix wey marka ayaad badan ayaa labadan sheega labadaba u halisan yihiin alimaanu billaahi walyowmi alaakhir baa ugu halisan hadduu qofka labadaa rumaysan yahay maskaxdiiyo maankana uu ku hayo suluugiisiiyo dhaqankiisu waa hagaagaya nafkiisa waa yaraanaya ama qolka qofka hadday kaflad ku jirto oosan eebba xusuusnayn aakhirana xusuusnayn khaladaadkiisiiyo meelka dhiciisaa badanaya khayrkiisiiyo taqwadiisaa yaraanaysa wa ila arkaanta iimaankaee lagula dagaalamayo lixdii wey qaatiluu la dagaalama aladiina gaalada anaa yuminuuna rumaysnay bilaahi rabbiga gar lagu caabudo walaa bilyowmi aan maalin rumaysnay alaakhir walaa yuxarimuuna aan xarimaynin maa wixii xarama allaahu eebba xarimay warasuuluhu xarimay oo khamradii iyo khinsiirkii iyo sinadii xarimi maayaan wixii walaa yuxarimuun kolka taxriimka iyo taxliilka inay tahay howl eebba u gaara ayaa meeshan dadka ogaatay oo waxaan eebba ahayn waa wax xalili kara ama wax xarimi kara male kolkaa innaga inaynu dhahno waxaan waa xaraam ama waxaan waa xalaal inagoon diin cuskanayn taa wax banaan ma aha wasadaqa allaahu fii qowlihi walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum lkadib hadaa xalaalu wahadaa xaraam litaftaruu cala allaahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allaahi alkadib laa yuflixuun dadka waddankaana yaqaan inay waxayaan markaa ogeyn ay xaraam haleyg iska yidhahdaan ama hadaa xaraam ay yidhahdaan ama hadaa ma ay juus ay yidhahdaan iyagoon waxna hukunkiisii garanayn way wax iyagu aan la qulayn hadaa ma ay juus xaraam bay iska yidhaahdaan kolka xukunkaa biduuni nas wa biduuni cilmi la ridayo wax banaan maaha aha waxan wax xaraam iyo waxan wax xalaal wax sahlan maaha aha aslan taxriimku kama yimaado waxaanay baahay muminkuna uma banaana inuu sheego waxuusan naskeediiba haysanin walaa yuxarimuuna an xarimayni maa wixii xarama allaahu eebba weyne xarimay wa rasuuluhu ku xarimay oo walaa yadiinuuna aanan u hogaansamayn oonan ka diin yeelanayn diin alxaq eebaa xaqa diinkiisa ama diintii xaqa ahayd aanan ka diin yeelanaynin kuwaa la dagaalama walaa yadiinuuna aanan ka diin yeelanaynin diina alxaqi xaqa diintiisa aanan ka diin yeelanayn waxaan xaqayn bay sheegaya waxbay sheegayaan waxa maanta ma shaqeeyaan qur-aankaa maanta shaqeeya kolka diinta xaqaa ee maanta laga diin yeelanayo loo hoggaansamayo lagu dhaqmayo alkitaab wasunna qur-aanka kariimka iyo sunnada rasuulka bayaanisay wey waxa diin kale oo shaqaynayaa ma jiro waxaana eebaya waahay subxaana inay diintii iyo wixii la sheegi jiro dhanba iyaga koreynayaan huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini ilxaqi liyudhirahu calaa diini kullihi walow kariha almushrikuun walaa yadiinuuna anaan ka diina yeelanayn diina alxaqi aan diintii xaqayd ka diin yeelanayni min aladiina wixii ka mida uutulkitaaba la siiyey yahuud iyo nasaru xataa yuctuu ilaa ay ka bixiyaan ahlijiziya xoolo gobeed ay ka bay ku dhiibayaan muslimiintii baa goba iyagay siinayaan hanyadin gacan xaggeed wahum iyaga oo markay dhiibayaan saakhiruun hanyadintaas macno dheeraada ilaah waxaa weeye maalkii jizyadaa markay dhiibayaan inay wakiil usoo diraan ama boorso kusoo shubaan iyo bangi laga yeeli maayo hanyadin baa la rabaa waa inay gacantooda ka dhiibaan xataa yucdul jizya jizyadii ilaahay ka dhiibaan hanyadin gacan xaggeedna ay ka dhiibaan wahum iyaga oo saakhiruuna dulaysan halkaana jizyadii baynu ka baxay annaflu nafliga waxaynu ku tilmaanay waa ninkana baanduulaha ama muslimiinta hogaaminaya yaa xoolo garanaya waana fastowe qof ciidamadii kamida ah, oo hawl dheeraada qabtay ama dadaal muujiyey dheeraada ama saraf soo dheelmay ma kolka tani abaalgud mukaafacow muratabkii iyo mushaarkii maaha waa abaalgud oo kale nafli baa magaceeda la yihaa annaflu annaflu waxa weye maa yajcaluhu wixii uu yeelo alimaamu ninka muslimka xukumayo uu liman u yeelo dalaba ilayhi uu isaga u dalbay alqiyaamu inuu isu isu taago bimuhimatin xarbiya dab dagaalka kamida fayucdiyahum markaa wuxuu siinaya siyaadatan dheeraad calaa sihaamihim qaybtay ku lahaayeen xoolaha qaybka dheer buu shay-aan ka siinaya min alkhaniima khaniimadii buu ka siinaya bacda ikhraaji khumuusiha khaniimada gabagabadeedii haddii la bixiya ka gadaan alaa anlaa yasiida yuusanna ka badanin hada naflu waxaan dheeraadka abaalgudkee ninkan la siinayo calaa arubuuc yuusan ka badanin idaa kaana hadduu ahaado irsaaluhum diridda raggan la diray cinda dukhuuli ardi alcadow gaalada dalkeeda markii la galay haddii la diray walaa calaa thuluth saddex meel meel yuusan ka badan in kaana bacda rujuucihim markii lasoo noqday minha ardadii gaalada liqowli xabiibi ibni maslama shahidtu rasuula allahi sala الله calayhi wasalama nafala rubu ayuu fi lbidaaya hadduu dagaalka bilaabanayay rubucuu bixiyey wahuluda fi raajaca haddii lasoo gadoomaya imaamu axmed iyo abu daawuud baa wariye iyo xaakimba nafligiina waa ka annaflu maa yajcaluhu limaamu imaamka wuxuu u yeelo liman dad dalaba u dalbay ileyhi imaamka alqiyaamu qumid bimuhimatin dan loo qumo xarbiyatin dagaal loo nisbeeyey fayucdiyahum wuxuu siinayaa imaamka siyaadatan dheeraad calaa sihaamihim qeybahoodii korkeedii ka badan shay-an buu siinayaa min alghaniima gabagabadii buu ka siinayaa bacda ikhraaji khumusiha khumuskeeda haddii la bixiyey ka gadaan calaa an laa yasiida yuusan ka badanin hada naflu waxaa uu siiye cala rumu afar meel meel yuusan ka badan idaa kaana hadduu yahay irsaaluhum diridooda cinda dukhuuli ardi lcaduwi gaalada dalkeeda markii la galay haddii la diray rub yuusan ka badanin walaa ala hulud saddex meel meel yuusan ka badan in kaana hadduu yahay bacda rujuucihim haddii laga soo noqday minhaa arladii gaalada khatartii baa la qiimeeyey liqowli xabiib ibni maslama ninka hadalkiisii baana u uu yihi shaahidtu waxaan xaadiray maca rasuulillah alla rasuulkii mici shaahidtu waxaan goobjooga ahaa rasuulallah eeba weyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama nafala rubu waa inuu siiyey fi lbidaaya bilowgii hore wahulud buu siiyey firajca soo gadoomidii almaaddatu alxaadiyata cashra maadada kow iyo fii asra alxarbi dadkii dagaalka lagu dafaalay dadkaas sidii loogu talinayo maadalaana ka hadlaysa ma la laynaya mase waxay inaga hayaan ee dad iyo dal baynu ku furanayn mase waa la ysaga galladaysanaya laiska sii dayna mase waa la adoonsanaya saddexdaa midkii laga yeela ama afarta in la laynayo hadday maslaxaddu ku jirto iyo in la furanayo laleeyahay dad iyo dal baad naga haysaane annana waydinka hayna kuwiina waydiin daynayna kuwa nagii noo soo daayi hadday maslaxada ku jirto aw yumanu calayhim ama waa loogu lagu abaalaysanaya oo iyagoon fidana laga qaadin baa layska siinaya ama waa la adoonsanayaayo haddii adeeg loo baahan yahay kolba sidii loo baahdo markii la dagaalamay intii gacanta lagu dhigay sidii loo maamulayay maadadana ka hadlaysa almaadatu maadadii alxaadiyata cashra kow iyo tobnaad fii alxarbi colaada kuwa lagu qafaalay gudahoodii bay umaada tahay ikhtalafa waxaa ismaan dhaafay ahlulcilmi aqoon-yahanadii min almuslimiina kamid ahaa waxay isku maandhaafeen fii xukmi casra alxarbi colaada kuwa lagu qafaalay xukunkooda gudihiisa min alkaafiriina gaalada kamida maxaa laysugu khilaafay hal yuqtaluun ma la laynayaa aw yufaaduuna waxmaa lagu furanaa aw yumanu ma lagu abaalaysanaa calayhim korkooda oo ma lagu abaalgashanaya aw yustaraqu khilaafay khilaafka sababtu ka dhashayna adila kala gedisan baa soo aroortay ikhtalafa ahlulcilmi aqoonyahanadii min almuslimiina kamid ahay waxay isku khilaafeen fii xukmi asla alxarbi dagaalka qafaalkiisa min alkaafiriina gaalada kamida hal yuqtaluuna kuwii la qafaalay ma la jaraya aw yufaaduuna ma waxbaa lagu furanaya aw yumanu ma la abaalgashanaya calayhim gaalada korkooda baa lagu abaalgashanaya aw yustaraqu mase waa la adoonsanaya wasababu khilaafihim muslimiinta khilaafka iskhilaafeen sababkii keenay quruudul aayaati aayadyaal arooridood wey mujmalatan iyagoo aayadyaalkii la duuduubay fii hada albaabi ay baabkan ku soo arooreen min daalika ayadaha yimid ee duuduuban waxaa ka mida qowluhu tacaalaa fadalba riqa dilbay aayaddaa tilmaantay haddaad gaaladii la dagaalantaan faldunta seef kaga jara xataa idaa adkhantumuuhum haddaad nuglaysaan oo dilkii ku badisaan fashudu lwasaaqa kolkaa xirxira haddaad xisaan kadib fa imaa manan inaad iska daysaan bacdu intaa kadib wa imaa fidaan inaad wax ku furataan sidaas hay-addaa u hadashay ijmaalka fadarba riqaabi luquntii jarideedii xataa idaa adkhantumuuhum haddaad ku dilbadisaan oo ka adkaataan gaaladii fashudu lwasaaqa markaa hajarina ee xari ku xira haddaad cisaan kadib fa imaa tamunuuna manan inaad galladaysataan bacdu xixiidii kadib waimaa tafduuna fidaan iyo inaad furataan labadaaba way idiin banaan tahay fa haadihi alaayatu aayadatan alkariimatu ee wanaagsan tukhayir waxay doorgelinaysaa alimaama ninkii imaamka ahaa waxayna u doorgelisay bayna anyamuna inuu galladaysto cala al aslaa kuwii la khafaalay korkoodii isku abaalgashada gaalada fayudlil uu sii daayo saraaxahum ooda uu ka qaado biduuni fida isagoon waxba ku furan aw yufaadiihi ama inuu ku furto bimaa yashaau wixii uu doono uu yiraa halayga soo furto min maalin xoolaha lay keeno maxaabiistii halayga gato aw silaaxin ama hub halii keeno aw rijaalin waxay hayaan hadduu jiro waxaad haysiin keena saasay aayaddan samaysay fa haadihi alaaya aayadatan alkariimatu ee wanaagsan tukhayiru limaama imaamkay dooxa maadinaysa bayna an yamuna inuu galladayso calal asra kuwii la kafaalay korkooda wayudliq uu sii daayo saraacahum codooda uu ka qaado biduuni fidaa isagoon waxba ka qaadin aw yufaadiihim inuu ku furto bimaa yashaa wuxuu rabo min maalin xoolaa aw silaaxin huma aw rijaalin raga aayad waata wa qowluhu tacaala aayad kalena waatana meesha shakiya ka dhacay wey u eeba yidhi faqtululmushrikiin gaaladiin la dagaalama xaytu mela la wajadtumuuhum adkaana ka heshaanba hay kolka qitaal iyo inla laaya unbay sheegtay qafaal ma sheegin abaalna ma sheegin furashana ma sheegin faqtuluu lmushrikiina gaaladii laaya xaysu meel alla meeshii kula dagaalama wajadtumuuhu aada iyagoo jooga heshaan qaadiyatan aayaddan waxay goysay biqatli lmushrikiin gaaladii in la laayo ay aayadan goysay duuna asrihim qafaalkoodii ma ayaan xusin liyumana kolkii la qafaalo kadib hal lagu abaal sheegto calayhim korkooda oo yufaadu labadaa midna ma ayan sheegin tii horena imaamkay doorgelinaysay midda tanna layn bay xukuntay baadiyatan iyadoo ayadan dambe goysay biqatli lmushrikiin gaalada layntooda duuna asrihim anse la qafaalin liyumana in hadhow la galladaysta aan loo qafaalin caleyhim korkooda aw yufaadu aan fidya laga qaadin hayra laakiin ana aljamhuura culamada inteeda badan yara jamhuuri waxay arkaysaa la tahay ana alimaama in ninka maamulaha ah ee muslimiinta u koreeya mukhayarun adooramaadinayo bayna alqatli inuu laayo hadday maslaxadu ku jirto waalmufaadaati in la gaafurta la yira oo xoolo lagu sii daayo hadday maslaxada ku jirto waalmani in lagu abaalgashado la iska sii daayo wax la-aan abaal lagu leeyahay ay noqoto iyo walistirqaaqi addoonsi hadday maslaxa ku jirto afarta inuu imaamku kala dooranayo maa culamada intooda badan qabaan hayra ha yeeshe ana culamada intooda badan yana jamhuurulculamaa waxay la tahay ixna limaama ninkii muslimiinta u koreeyey maa mukhayarun la dooramaadinaya bayna alqatli inuu laayo wixii la qafaalay waalmufaadaati in xoola lagu furto waalmanni in lagu abaalaysta iyaga walistirqaaqi in la atoonsado bimaa wixii buu dooranaya uu yaraahu imaamka u arko fii saalixi lmuslimiin dadka muslimiintaa dantooda sidii uu arko wuu ku maamulaya oo intaa kolba kay dhanta ku jirto kiibuu yeelayaa id habata waxaa sugnaaday fi saxiix xadiis caafimaad qaba gudihii ku sugnaaday ana rasuulallah eba weyne rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye qatala nabigii waa dilay bacd alasraa kuwii la qafaalay qaarkood buu dilay wafaada xooluu ku furtay aakhariina qaar kale wamanna abaal buu kusii daayey calaa bacdin aakhar qaar kale tasarufan maamulid bimaa buu nabiga ku tasarufayay yuxaqiqu suga almaslaxata dan alcaamata guud ahaaneed lilmuslimiin muslimiinta u suga buu nabiga arkayey idan daliilka sidii nabiga yeelay baa ninkan imaamkaana wuu ku soconaya oo sidii u arko inay maslaxada muslimiinta ku jirto uu wixii gaalada laga qafaaray ku maamulaya isabata waxaa sugnaaday fi saxiix xadiid caafimaad qaba gudihii ku sugnaaday ana rasuulallah eebbaweyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama qatala in rasuulku dilay bacdal asra kuwii la qafaaray qaarkood buu laayay wafaada xooluu ku furtay aakhariina qaar kale wamana abaal buu ku daayey calaa bacdin qaar kale calaa bacdin qaar korkii aakhara kale tasarufan isagoo maamulaya bimaa wax buu nabiga wax ku maamulayay yuxaqiq usuga almaslaxata dan alcaamata guud ahaaneed lilmuslimiin muslimiinta usuga allaahuma yaa allah eebba weynow salli naxariiso calaa nabiyina inaga nabiga naga korkiisa muxamadin kii la maxdin badiyey ahaa iyo wa aalihii dadkiisii xaaskiisii reerkiisii iyo wa saxbihi intii rumaysa raacday wasalim allow nabadgeli wey aclam